xadaaradda in qofku la socdo in tashabbuha uu la socdo gaalada waxyaalahaas markuu ka soo digay wuxuu haddana kugu baraarujinaa inaysan macnuu ahayn haddana hadal dhar foolxun qaado ma ahan marka lagu leeyahay waxyaalaha dhalanteedka iyo ilbaxnimada reer galbeedka haddaba socon marka lagu leeyahay dhar foolxun qaadana maahan macnu maahan macnu wuxuu yidhi khuud qaado min allibaasi dharka xaggiisa maa yasiinuka wax ku qurxiyo qaado dhar ku qurxiya qaado walaa yashiinuka aan ku ceebayn walaa yajcal aan yeelin maa yaziinuka walaa yashinuka walaa yajcalu aan yeelayn fiika dhexdaada maqaalan hadal liqaa'ilin qof hadla qof hadlaa wax uusan kugu dacni karin qaado oo qof hadlaa uusan wax kaaga sheegi karin walaa lamsan ceeb wax aan u yeelin lilaamisin midka wax ceebeeya dadka wax ceebeeyaa wax ay kugu ceebeeyaan ha qaadan walaa yajcaluu dhar aan yeelayn qaado fiika dhexdaada maqaalan hadal liqaa'ilin qof hadla qof raba inuu wax kaa sheego hadal dhar uusan wax kaaga sheegi karin qaado walaa lamsan ceebaynna aan u yeelayn lilaamisin midka wax ceebeeya oo dadka ceebeeya wax uu kugu lamsi karoo kugu ceebay karana aan ahayn wa idaa talaaqaa markay kulmaan malbasuka dharkaad xidhan tahay wa kayfiyatu lubsika iyo qaabkaad u xidhan tahay bimaa shayna ay la kulmaan yaltaqii la kulmaa maca sharafi maa shay sharaftiisa la jidhkiisa taxmiluhu aad sidato oo min alcilmi sharciyi cilmiga sharcigaa ah kaana arrinkaas wuxuu noqonaa adcaa mid u yeedhid badan litacdiimika adiga in lagu weyneeyo walintifaaci in lagu nacfiyo bicilmika cilmigaaga bal bixusni niyatika niyo wanaadkaaga yakuunu dharkaagu qurbatun cibaadu noqonaa inahu dharkii wasiilatun waa wax lagu gaara ilaa hidaayati اlkhalqi makhluuqa in lagu hanuuniya lilxaqi xaq wuxuu ku leeyahay shiiqaa dhar fiican haddaad qaadato oo qurxoon qaab fiican oo sharciga waafaqsan oo qurxoonna aad u qaadato oo qaabka sharciga aad ilaalido marada meesha lagu geysana qaabka loo xidhana oo marada qurxoonood sidato iyo qaabka qurxoonood u sidato lagu daro cilmiga aad xambaarsantahay iyo akhlaaq wanaaggaaga arintaas waxay keenaydaa qof la qiimeeyo inaad noqoto qof la qiimeeyo inaad noqoto dadku qiimeeyaan markay dadku qiimeeyaanoo qof qiimele kuu arkaana waxay ku nacfinayaan waxaad xambaarsan tahay oo cilmiga naafica oo cilmiga sharcigaa kaasay ku nacfinayaan haddii marka dharkaas markaad qaadanaydo ay ujeeddadaadu tahay waxa weeyaan diinka allaad xambaarsan tahay yaan diinka la yasin diinka allaad xambaarsan tahay dhar qurxoon qaado si aan diinta loo liidin haddaad niyadaas u qaadato cibaadayba kuu noqonayda maxaa yeelay labiskaaga iyo qaabkaad u xihan tahay waxay gaarsiinaydaa cilmigii in lagu nacfiyo dadkiiba ku hanuunaa marka daacayba noqonaydaa daacay noqonaydaa imaamu maalik raximahullah wuxuu yidhi hooyadeeyan waxaan ku idhi hooyo waxaan aadayaa xalqada xadiidkaa xadiiaan soo qoranaya markaasay tidhiu yidhi kaalay dharka culummada xidho kadib tagoo xadiiska soo xidho laakiin adoon dharkii qurxoonaa ee culummada iyo huugii iyo labiska culummada aan sidaan xadiisaan aadaya haisku dheh ta ii yeertay wuxuu idhi ii geliday dhar qurux badan ay tidhi markaan bax oo xadiis qoro markaanaad ku habboon tahay markaan ayaad ku habboontahay marka qofka labis qurxoon oo wanaagsan oo nadiif weliba ah inuu qaato waa akhlaaq wanaagay ka mid tahay labiska culummadayna ka mid tahay diintuu xambaarsan yahay ilaalinteedayna ka mid tahay ilaalinteeday ka mid maymuuni wuxuu yidhi weligay ma aanan arag axmed ibnu xambal qof dharka siduu dharkiisu nadiif u yahay korkiisu nadiif u yahay qof nuucaasa weligay ma aanan argu siduu wuxuu idhi shaaribkiisa uga warqabo markuu dheeraadaba u gaabinaa tintiisu ay nadiif u taysan wasaq u ahayn dharkiisu u cad yahay weligay qof lamida maana aragu axmed bin xambalo la ogyahay zuhdiga meesha uu ka gaaray iyo adduunyada siduu ku ahaa haddana waxa weyn adduunyada macnaheedu maahan wax qaaliya inaad isku rarto ee waxay tahay wixii aad heli karto wax nadiifa oo qurxoon inaad ka qaadato nadaafaddana weliba aad aad ugu dadaasho nadaafaddana aad aad ugu dadaasho imaamu maali oo raximahullah waxaan rabaa imaamu dahabi xaafidu dahabi siyar aclaami nubalaaga juska afraad saddex boqol toddobaatan iyo shan uu wuxuu ka soo raray shahri hadal uu yidhi wuxuu yidhi man rakiba mashhuuran min addawaabi wa labisa mashhuuran min ahiyaab acrad allahu canhu wain kaana kariima ninka hadduu xirto dharka midka u caansan dharka ugu caansan oo macnaha ugu qurxoon gaadiidkana uu koro daabadda ugu qaalisan maryaha ugu qaalisan qaado gaariga ugu qurxon wado waagaas fardo iyo waxaasaa la wada gaari ma jirin faraska ugu qaalisan iyo labiska ugu qaalisan ilaahay qofkaas waa ka jeestaa hoy hadduu haba ahaado qofka si kale u feecane shahriyaa yidhi marka waa tacqiibiyey xaafidu dahabi wuxuu yidhi man facalahu liyuciza اdiina wayurqima almunaafiqiina wayatawaadaca maca dalika lilmu'miniin qofkii dhar fiican qaata daabad fiicanna wata ujeedadiisu ay tahay inuu ku ciseeyo diinta islaamka munaafiqiintana ku ihaaneeyo mu'miniintana u tawaaduca wayaxmada raba alcaalamiin rabbiga siiyeyna uga shukriya fa xasanun waa fiican yahay inuu daabad fiican qaato dhar fiicanna xirto hadday niyadiisu tahay diinta ku cisee munaafiqiinta ku dullee wamaca daalika mu'miniintana uu tawaaducayo rabbigii siiyeyna uu ku mahdinayo laakiin wuxuu yidhi waman facalahu badaqan watiihan wa fakran adallahu اllahu acrada canhu laakiin qofka sidaas u yeela badakhan waa kibir watiihan waa kibir wa fakran faan qofkaas ilaahay waa dulleeyaa ilaahna waa ka jeestaa marka lagu eedeeyo arrintaas oo la wacdiyana waa isla weynaadaa wadacaa annahu laysa bimukhtaali markaas wuxuu aniga kibir iguma jiro qalbiga alla waa og yahay walaa tayaa mutakabirna ma ihi wuxuu idhi faacrid canhu fainahu axmaqu maqruurun binafsihi kaas iskaga jeeso waa sawir naftiisu la weynaatoon ku kadsooni qiimo maleh iskaga jeeso ah, qof waxa weeyaan hadday ka muuqato calaamad diin xumaa ee marka la yidhahdo rabbi ka baq uu yidhaahdo aniga mutakabir maahi qofka nuucaasa axmaq wey qof caqlina ma qofka waxaa rabaa wixii qofka u nasiixayna uu yidha khayr allah ku siiyo laakiin xumaan ka muuqato qof inta looga nasiixiyey qalka taagoo yidhi maya qalbiga la ogyi sida kuwa oo u dooda munkaraadka difaaca heesaha iyo isbaalka iyo oo marka la yidhaahdo warbusbilka cadaab ah a loogu goodiye nabigu cadaabu u sheegay waar ka joog isbaalka uu leeya maya maya aniga mukhtaal maahiyo khuyalaa iyo kibir qalbiga iigama jiro Ah, waxaana la yidhi waa qofka khuyalaaga u sameeya xasan xaji faxulbaarigu uga hadlay wuxuu leeyahay ficil ah dembigan lagu xihay waxaa la yidhi qofka marada aanqawga ka hoos mariya cadaabkan leh ma dhici kartuu yidhi ficilkii inaad samaydo ciqaabkiina aadan mudnayn oo tidhaahdo anugu ficilka waa samaynaa sharcigu diiday laakiin haddana ciqaabka mudanma oo niyadaydaa badelay ah, ficilkii ma samaydo horta lagu xihay ah, ka warran haddii inta zinaysta yidhahdo aniga caafimaadaan ka raadinay Ah. caafimaad aan ka raadinaya inuu xumaan iyo shar iyo balama wato ah, miyuusan mudayn dembigii zinada ah, waa mudana sideedaba wuxuu le ficilkii hadal hadal dhanyaablu wey wakadalika ibnucarabina sidoo kaleu leeyahy ficilkii wuxuu leeyahay hadduu qofku sameeyey dembigii u mudana maxay tahay qalbigaygaa feecan qalbigaagu hadduu feecan yahay allu adeeci lah iyo rasuulkiisa ma dhici karto in qalbigaagu feecan yahay alla rasuulna adaan adeecayn haddii qalbigu feecan yahay qaar ay yidhaahdeen cumar ibn khadaab waxaan rabaa abubakar sidiiqa ah sidaa waa been waa kidbi ah, abubakar sidiiq marada markuu xihana aan qowmi koos mari jiri waa in aad akrida xadiiska dul istaagtaa wuxuu leeyahay marada idan ku dadaal hadna soo qabo waa ka dhici jirta qaarka dambe u dhuubna waa ka dhace marka ka dhacdana waa soo kor u soo qaadaya haddaad sidii tahay dembi melid oo marka hore meel sharciyaad ka xidhato markay hoos u dhacdana aad soo qabato sidii abubakar haa dembi melid marka hayla qof munkarkii la dagaalamayaad bad see dembi uleed laakiin marka hore aad nacday meeshii sharcigu sheegay waxaadna dooratay munkarkii ficilkii munkarka ahaayaad dooratay oo ciqaabku ku soo arooray tan iyo tan waad kala dooratay see dembigii aad ku seegayda marka see dembigii kugu seegaya ma dhacayso marka dhar feecan nadiif ah ayaad xidhanayda oon tashabuh bilkufaari midna ku jirin huud qaado min alibaasi dharka xaggiisa maa yasiinuka wax ku qurxiya walaa yashiinuka aan ku ceebayn walaa yajcalu aan yeelin fiika dhexdaada maqaalan hadal liqaa'ilin qof raba inuu kaa hadlo walaa lamsan ceebna aan u yeelin lilaamisin midka wax ceebeeya waidaa talaaqaa markuu la kulma malbasuka dharkaad xidhan tahay wa kayfiyatu lubsika iyo qaabka aad u xidhan tahay bimaa shay markuu la kulma yaltaqi uu la kulmaa maca sharafi maa shay sharaftiisiina ay la jirto taxmiluhu aad xambaarsan tahay oo min alcilmi sharciyi cilmigii sharciga ahaa ah kaana arrinkaas wuxuu noqonayaa adcaa mid u yeedhid badan litacdiimika adiga lagu weynayntaada iyo wal intifaaci in lagu nacfiyo bicilmika cilmigaaga bal bixusni niyatika niyad wanaaggaaga yakuunu dharkaaga wuxuu noqonaa qurbatan cibaado innahu dharkii wasiilatun waa wax lagu gaara ilaa hidaayati alkhalqi khalqiga in lagu hanuuniya lilxaqi xaqa wa fi lma'huuri hadalkii laga soo raray waxaa ku sugan can amiiri اlmu'miniin cumar bni اlkhadaab cumar ibnu khadaab alixkaam lilqaraafi ayuu u celiyey marka hadalkii laga soo raray amiiru اlmu'miniin cumar ibn اlkhadaab radia allaahu canhu wuxuu yidhi anduru wuxuu yidhi axabu ilaya agtayda waxaa laga jacayl badanya macnaha waxaan jecelahay oon ku faraxsanahay waxaan jecelahay axabu ilaya agtayda waxaa laga jacayl badan yahay an andura inaan fiiriyo alqari'a qofka qur-aanka akrina abyada fiyaabi xaalu yahay mid qarcab ah, qofka qur-aanka dadka baraya waa inuu qof nadiifoo qurxoon yahy ah, maahan inaad waxa weeyaan wax wasaq badan oo uskag badanoo la mayrin inta qaadato tiraado aniga kuleba anaga dhanba ciid baa nala ka abuuray kolleyba ciiddaanu iska geli doonnaa waxa weeyaan Eh, maxaan ka xaraganaynaa kollayba ciiddaana nahudhane wax subag badan oo dufan badan oo wasaq badan ihaano diinad wey marka dadkii markay arkaan fiiri dadkii kale oo wanaagga lala rabay oo hunuunka lala rabay oo ayagu iska baadiyaysnaa markay arkaan ma isleeyihiin qofkan ma majeersanaya ma jeclaysanayaan ma leeyihiin war sidaasoo kale aad noqotay sidaana ka fiican sidaade ismale waxay waxaan diinkuma sidaan dadka u ihaaneeya waaba sii baadiyoobaabu qofka marka wax wasaq badan nabigeenna sal اlahu ala iyo saxaabadeenna nadaafad iyo wanaaga laga soo gaaro ah, in allaha jamaalu yuxibu اljamaal ilaahay baa jecel quruxda ah, markii nin yidhi rasuulka allow kibirka waata laga digey aniga waxaan jecela kabta suunkeeda xataa dadka kale inaan ka qurxoonaado ma kibira ah, may ma quruxda allaaba jecelba kibirka waa isqaadqaadka waa faajeertanka waxa weeyaan waa israafka labiskaana maanta socda waa laga tegey kaasaa socda xadaarad beenbeen aad daba socoto ah, kan waa laga tegey kan waa tegey amase labiskaagiiba uu shabaho haddee waxaan sharcigu ogolayn taas waa soo wadaabe marka aadaan u jecelahay yidhi cumar ibnu khadaab qofka qur dadka ah u akhrinaya qur baraya inuu noqdo dharkiisu dharcad eey liyacduma si uu u weynaado qofku fii nufuusi naasi dadka nufuustooda inuu qof qiimale ka dhex noqdo oo dadku ay qadariyaan markaas xaal laga faa'iida oo fa yucadama lagu weyneeyo fii nufuusihim dadka nafafyaalkooda maa ladayhi qofka agtiisa wax ahdo min alxaqi xaqa marka qofku uu noqdo qof la qiimeeyo waxa uu xambaarsan yuu ku qiimoobay waxaasaa dadku qiimaynayaan marka oy jeclaysanayaan waxa uu xambaarsan yahay ayay qiimaynayaan sidaas weeyaan wanaasu dadku kamaa qaala shaykhulislaam ibnu taymiya siduu yidhi ka asraabi alqada dhabadka jamaacadihiisa ay la mid yihiin dhabadda ama sefiinka jamaacadihiisa ay la mid yihiin shimbir oo labalaba isku raacda wey labalabo ay u socotaa keligeed ayadoo ah weliga akmayd ah, labalabay u socotaa marka waxaa lagu yaqaanaa bishu habeenkay shan iyo toban tahay waa dhawaaqda ad ay u dhawaaqdaan waxaa lagu yaqaanaa haddii wax dhacaan jug aad dhacday waxaa dhacda boqol kilomitr inay ka dhacdo waa ay qayliye si weyn oo la yaab leh u dhawaaqay Ah, si la yaab leh ah, ayay u dhawaaqeen waqayliye wax dhacawdhan aysan sixan haddii oo meel fog maalan dagaala ka socda marka jug ay yeerey soo maa waa dhawaaqe waa qayliye labalabay u socdaan mid mid uma socdaan dabeecadooda ka hal mid iska socda dabeecad amaba ahanba marka bahashaas fiinka ama dhabadda ah siday labalabada uguba socoto mid mid aysan ugu socon banu aadanka dabeecaddiisu maaha qofku keligiis iska socdo qofba dadu jecel dadkaasu ku dayana waa wax la ogi dad nabigay jecel yihiin sal اlahu alيه wasalam iyo saxaabadii markaas waxaan nabigaa jeclaa waa samayna waxaan nabigaa nibcaa waa ka carara waxaan saxaabadii jeclaayeen waa samayna waxaan saxaabadaa nibcaayeen waa ka carara waxaan a'immadii culummadii muslimiinta jeclaayeen waa samayna waxaan waa nibcaayeen waa ka fogaana qof waxa weeyaan wuxuu daba socdaa gaaladaas markaas cayaartooyga hebelaha labiskan jecel waxa weyan waa samayna cayaartooyga hebela qaabkaan u labista qaabkaan u hadla qaabkaan u socdaa markuu ordayo xataa qaabkaan u ordaa ah, saas daraaddeeda cunuga cayaartooyda halkeed markuu ordaayo qof kastoo soomali marku fiiri waa fahma inuu gaal cayaartooyda sidiisa u xataa waa orod iska daa wax kale waa la fahma marka banu aadamka iskama socdo qof walbaa daduu daba socda ah, daduu daba socda waxaa labada siraad ilaahay weynaa subxaana watacala labada wada u sameeyey oo fariiqun fi ljanna fariiqun fi saciirna waa sidaas dadku labada waday ku kala aroorayaan qofba ah, qofku ku daydu iska leey ah, almaru maca man axaba uu yidhi nabigu sal اlahu alay qofku qofkuu jecel yahay oo uu daba socdu aakirana la jiraya oo lala soo shirinaya soma jeedin sidaas wey wanaasu dadku kamaa qaala shaykhu islaam ibnu taymiya siduu yidhi kaasraabi lqada dhabadka jamacooyinkiisa oo kale weeye majbuuluuna waxaa lagu dabeeceeyey calaa tashaabuhi bacdihim gobolkood inuu isku ekaysiiyo bibacdi gobol kale waa abiici marka kollayba cid waa ku dayanaydaa ee cid xun ku dayo cid wanaagsan ku dayo nabiga ku dayo sal allahu alay saxaabadiisa ku dayo a'immadii salafkee suubanaa dariiqoodii baree ku dayo halkaas dabaga halkaas dabaga fa iyaaka uma iyaaka waa kuu digayaa min libaasi tasaabi isciyaalaynta dharkeedan kaaga diga ah, hadow nin weyn ah eh, dharkii inaad qaadato surwaal xuma waxaa wya shan jira ah talagalay adigoo labaatan jiraad seetaa markaasaa bawdooyinkaagi muuqdaan foolxumada funaanadii loogu talagalay labahan jirkaad seetaa markaasaa dhabarkaagi muuqda markii salaada la galo surwaalka xunkaana hoos u dhacay waaw funaanadiina kolay u xaydantay waabaka waa qaawey allahna tusi foolxuma si la yeelo hadday kaa horeeyaan xataa saad u tukato mataqan nin weynu qawan ka hor masaajkii joogo markay arrintaas aad ugu dhibtoodeen ciyaalka hadda maxay funaanad dhir a qaadaa marka <laughs> funaanad cawro lagu qara halkaa lagu arka weligay bal shaydaanku tala ku foolxumaa funaanadaas marka marka funaanadaasaa raba in cawrada lagu qariyo keligee waa funaanad funaanad cawrada marada hoosaa raba inay qarido soo maaha taas ayada waa laga sabro hoose u dhece maxaa yaele mara sax maaha maradu qaarkood markaasu waa sujuudsan yahy meeqa xibnooda laga sujuudaa labadan calaacalood wejiga labada jilib iyo labada lugood farahood toddoba laga sujuuda asaga liu ka sujuuda midna wuxuu ku hayaa funaanada iyo wuuu isku qabaa surweel liu ka sujuuda erwe sujuuddaas ma jirto maantodhan saas ula rafanaa funaanadda iyo wuxuu isku haynaa iyo surweel xunka oo midba meel u cararayo dulliga haysta ihaanada haysata lowhana dullayn wixii gaal dabagala saas u dullaysan faiyaaka waa kuu digaa uma iyaaka waa kuu digaa min libaasi tasaabi isciyaalaynta dharkoodan kaaga digaa ama libaasulifranjiyu ama faayru khaafin waa midaan ka qarsoonayn calayka korkaaga taas fakayru khaafin midaan ka qarsoonayn weeye calayka korkaaga xukmuhu xukunkiisu marka haduu hadda nin daalib cilmiya dharka gaaladaha xihan uguma laha taas waa fahmi kartaa xukunka dhar gaalo adiga daalib cilmiya ta kaama qarsoona dadka caamada ah ay u baahan intaas lagala hadlee adiga waxa weyn daalib cilmiyaa tahay marka kaama qarsoona xukunka dhar gaalo waa qofkii nabigu beriba ka noqday sala man tashabaha bikayrina falaysa mina uu leya nabigu sal man tashabaha biqowmin fa huwa minhu marka adiga daalibaad taho taas waad fahmi kartaa oo dharkaaga haddii dhar ama labis ay gaaladu la gaar tahay ama qaab gaalad u xidhato ay tahay ama cawradii ay muuqaydo ama tajsiim ku samaynayo jirkii ku dheggan taas waxa w hadde xukunkeeda ina xaaraamtahay waad fahmi kartaa wuxuu ku yidhi walaysa macna haada hadalkan macnihiisu ma ahan markaan ku leeyahay war iska ilaali dharciyaaleed war dharka gaalada iska ilaali macnihiisu ma ahan an taatiya inaad la timaaddo bilibaasin dhar dharkoo mushawahin la fool xumeeyey war ma ahan qamiis subag badan oo wasaq badan oon la dhaqin waxa weyn ma ahan ku leeyahay war kuma dhihinuu ku leeyahy walaysa macnaa haada hadalkan macnihiisu ma ahan an taatiya inaad la timaaddo bilibaasin dhar mushawahin oo la fool xumeeyey laakinahu macnuuhu aliqtisaadu waa dhexdhexaysi fi libaasi dharka lagu dhexdhexaysto birasmi sharci sharciga dhigiddiis qaabka sharcigu u dhigay mara cawradaada kuu qarida mara nadiifa aan quluwi iyo xadgudub ku jirin foolxumo iyo liidnaanu ku jirin qaabka u xihayda qaabkii sharciga aha ay tahay cawradii kuu qarinayda jirkaaga aan ku dheganayn war mara oo wanaagsan oo nadiif ah oo cawradii kuu qarinayda qaabkaad u xidhayd qaabka sharciga ha yahay qaado ee isdulle laguma dhihin taxufu xaal aad ku hareeraynaydo bisamti saalixi hay-o maradaada hay-o wanaagsan waxa weye qamiiskaaga surwaalkaaga macawistaada sarwaal haddee soomaalidu madal yaqaaniin sarwaal lagama helo dhalkan soomaaliya soomaaliya hal sarwaal ma yaalla bandaloona la yidhaha baalka yaalla lama yidhaha sarwaal bal markaad xajka tagtaan iyo axfiiriya siriyaanka midmidaa sita turkida midmidaa sita ciraaqiyaanka midmidaa sita kumana badna ayaga laftirkooda aad u yarya waxaa dhacdaa laba maalin haddaad joogto labadaas melyan ama tobanka melyanoo meeshaa iskugu imaanayda marmarka shan melyana iskugu timaado marna kaya marka badan dadkaas maantoon hadda firada hal mid inaad aragto aa dhici karta sarwaal sarwaalka wakti horuu jiri jiray qayb tan kore waa maro weyn intan hore iskaga furan yahay jilbaha ataa weli waa isku furan yihin marka jilbaha la dhaafuu kala leexana ha kala leexdee markii jilbaha la gaaro gig maaha oo labada jirib inta ku dhexayda iskuma xirno hoos usii laalaada meesha labada jir dhexda markuu kala leexdo oo laba lugood yeesho labada lugood maahane maradii kale maro togan maahan hoose usii laalaada iyadu hore usii laada intaas kore waa macawis caadiya marka oo kansii weyn weliba macawis soma jeedid markuu jilbaha gaaro laba lugood la kala leexdo oo sida bandaloonkii halkaas wa ka alaana qaybtaana aa hoos usii laalaadaba marka maradaas wax sita weligaa maadan arag oo soomaalia sooma mana aqbalayn haddii loo keeni lahaata soma jeedid ma ujeeda marka sarwaalaa la yidhaahdaa bahalkan waxa weeyaan cawrada ku dheganoo raggii waxa weeyaan cudurrada khatartaa ku riday siday isku dheji isku jiid u lahaayeen maaha kan waa bele waxay keentay marka kan iska badaado khamiiskaaga xidho dhar soomaaligan quruxda badan macawisaha iska xidho haddaadan iska dayhayn oo balaayadan aad xidhanaydo qaabkan gaalada u xidhata ka bedel dad waxaa jira shaqaysto oo ganacsato ah iyo akhyaar ah oo haddana markay bandaloonkooda uusan u ekayn gaalada ah, dhowr hay saddex shay ka bedelaya laba shay marka laga bedelan kan kale caladnur isbedelaaba ah, koow waxay iska bedelayan ku dhegnaantii gaalada mid waasacay xidhanaya oon ku dheganayn jirkooda labo isbaalkiina way iska bedelayeen mara halkaas meeshay sunnada ku joogto intaas marka la sameeyo tashabuh bilkufaarki meeshuu ka baxa ah, ilaa gaalku imaa inuu wax daranoo gaaban xirto wa imaa in ciribta mid jooga uu xirto ee gaal meel sunnada ugu jooga ma jiro mana la arkaayo soo maa midada kale gaalku waa ku tolanya maradiisa mara waasaca oo ka fog jirka oon cawradiisii tajsiim samaynaynoo jirka aan ku dheganayn oo waasaca meeshai sunnadan ku joogto war iska qaado haddaad ganacsatata aduu arday haddaad tahay dee bandaloon maradaa maba ahama aduu arday haddaad tahay amaad culummo tahay mara bandaloon maogta mara dhar culummo maaha laakiin dadka ama ganacsatada ama shaqaalaha ama se ayagu kolleyba u arkay inay isleeyihiin shaqadiinnay manaasib u tahay oo shaqadiinna xoogaa dharka kale wayn dhiba hadday isleeyihiin waxaa la rabaa inay tashabuhi ka cararaan oo mara waasaca oo jirka ka fog qaataan oo isbaalkii ka fog oo tashabuhi gaalada ka fog ay qaataan marka waa inaad sharciga aad ku hareerayda taxufu xaalad maradaada ku hareeraynayso ood ku koobayda bisamti saalixi o wanaagsan walhadyi alxasani dariiqo wanaagsan wa tadlubu waxaad ka raadidaa dalaa'ila daalika arrinkaas aan kuu sheegay daliilyaalkiisii fii kutubi sunna kutubta sunnada iyo axaadiista iyo wariqaa kutubta ka hadla zuhdiga iyo qalbi jilcinta laasyama waxaan ku sii jirin fi ljaamic lilkhadiib waxaan aad muhiim u ah kitaabkaas aljaamic oo uu leeyahay khadiib albaqdaadi kitaabkaas waxa weeyaan aad ayuu baabkaas uu ugu fiican yahay wey walaa tastankir ha inkirin haadihi اlishaara ishaaradan masaladan aan ku ishaaray ha inkirin oo ha la yaabin famaa zaala kama suulin ahlulcilmi ahlucilmigu yunabbihuuna inay baraarujinayaan calaa haadaa edabtan tobnaad fii kutubi riqaaq kutubta zuhdiga ay ku baraarujinayaan walaadaab kutubta aadaabta inay ku baraarujinayaan wاllibaas kutubta dharka inay ku baraarujinayaan weligood culummadu kama suulin wallahu aclam aladab اlxaadi cashar alicraadu ka jeesi can majaalis اlaqwi majaalista baadilka aad ka jeesato qofka daalibka iyadoo muslimkao dhan laga rabo majaalista laqwiga waa inuu ka fogaada laqwigu waa labo laqwi waa wax aan faaiid lahayn waa la dhahdaa laqwiyaa la dhahdaa hadalka aan faa'iidalada lahayn majaalista markaa iska qiila waqaala ahoon wax faa'iidaa lahayn dembiba yaan lagu hayn waa inaad ka fogaato laakiin hadda laqwiga macnaha kaleeto ah xaaraamta ayuu ula jeedaa waana caddahay inuu ula jeedo oo waa uu sii fasiray kaasna waa ka sii daran yahayba hadda waa ka sii daran yahay meelaha baadilka lagu hayo oo munkarka lagu hayo inaad ka jeesataa waajibay kugu tahay kaas waana sida ilaahay cibaaduraxmaan ku tilmaamay oo waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman markay soo maraan baail ama malayacni ayagoo iska sharfayo karaamaysan oo naftooda u quurin meeshaan ay maraan kama qayb qaataan lama fadhiistaan baailka iyo malayacniga meelahaas ma fadhiistaan dadka cibaaduraxmaanka waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman iyagoo karaamaysan oo naftooda iyo sharaftooda aan u quurin waxaas ayay maraan waa ka gudbaan ee ma fadhiistaan meelaha laqwiga ama baadilka lagu hayo alraadu ka jeesi can majaalisi laqwi fadhiyaalka baadilka laga jeesto laa tada ha ku istaagin bisaada man dad gogashood yaqshuuna la imaanayaan fii naadihim fadhiyaalkooda almunkara munkar oo wayahtikuuna dilaacinayaan astaara aladabi edabta daahyaalkeedii mutaqaabiyan xaal aad ismoogaysiinaydo can daalika munkarkaas fain facalta haddaad samaydo daalika arrinkaas fa inna jinaayataka dhaawaca aad dhaawacday cala alcilmi cilmiga iyo wa ahli ehelkiisa cadiimatun waa mid weyn wey laa tada ha ku istaagin bisaada man dad gogashood yaqshowna la imaanaya fii naadiihim fadhiyaalkooda almunkar munkar dadka fadhigooda munkarka kula imaanaa goglahooda ku fadhiisan macnaha ha ka qaybgelin fadhiyaalka munkarka lagu hayo ha ka qaybgelin ha ka qaybgelin ha ka qaybgelin waa arrin khatara wey ha ka qaybgelin ha fadhiisan ma bannaana cibaaduraxmaan ilaahay wuxuu ku ammaanay inay iska sharfaan waxaas allana waaba diiday wqad nazla calaykum fi اlkitaabi an idaa samictum aayaat اllahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fii xadiiin hayri Ah, inakum idan miluhu ilaahay weyne subxana wa tacala wuxuu leeyahay waxaa ilaahay kitaabka ku soo dejinay korkiinna aayaadka alle haddaad maqashaan iyadoo lagu kufrinaa ama lagu jeesjeesaa ha la fadhiisanina ilaa ay hadal kale dhex galaanoo kufriga iyo jeesjeeska iyo macaasida ay ka baxaan dadkaasu haddaad la fadhiisataan waa la dembi egti fiiri dadka munkarka haya haddaad la fadhiisato dembigaad la midaad inakum idan miluhu saasuu ilahay leeyahy aayadaasna ibnu jariir dabari iyo imaam اlqurdubi iyo a'immada tafsiirka kaleba waxay yidhaahdeen waxay tusaydaa ahlulbidac inay xaaraanta in lala fariisto ahlulbidacu aayaadka allay ku jeesjeesayaan xaaraanay xalaalaynaya markaasay aayaddii ka dhigayan inay xaaraanta tusaydo u deliishanayaan axaadiistii ku jeesjeesayaan kitaabkii alle ay munkar u deliishanayaan sidaas daraaddeed ay tusayda aayaddu inay xaaraam qofka la fadhiyana uu la ma bannaana cilmi lagama doonto lama ag fadhiisto ma bannaana in lala fariisto sidaas ibnu balfiriye imaam ibnu jariir abari iyo qurdubi labadaba aayadda suuratu nisa iyo midda suuratu ancaam labadaba balfiriye marka dadka munkaraadka ku jira ama bidacda ama shirkiyaadka ama fisqiga kale hala fariisan markay fisqiga ku jiraan hala fariisan haddaad la fariisato koow waa inaad waxaad samayday inaad cilmigaagii dhaawacday oo adiga dembi naftaada aad jiiday tan kaleetana ma aha naftaada kaliyahe diintiina waxbaad yeesha oo culummadii iyo cilmigeed wax yeesha maxaa yeel waxa laleehay culummadaaba la fadhiistaan dhib male culummadaaba nala fadhiisan jirin hadhow xujaaba lagaa dhigana marka hadda qof wanaagsan uu munkarkaas inkiro wuxuu leeyaha ay leeyihin sheekh hebelaabaa nala fadhi jira annagoo samaynayn bal adagu maantaad is soo taagaysa sheekh hebel hortiisaan ku samayn jir waanala joogi jir ama xataa kuwa oo maaragtay munaafiqiinta waaba istihza waay leeyi ah, wallahi culmadaa nala sameeya marna ma nala samaynayda marna oo inkirayda yaa istusay dadkaa istusayda inagaa ogalaha culmada waxbay ka samayn habeen dhow meeshaas lagu qayilayo waa nala fadhiyey sheikhe hmm. habeen dhow bale halkaas laga sheekaynayo reerhebel loo tashanayo qabyaalad iyo balaayo iyo qabiil dad islaameed muslima la dulmiyo wallahi sheikhaa nala fadhiyo waadba masaa'il kala weydiinayaba sheikh ka waran isna ilaaliya iskana celiya dullina sharcigu ma ogolee laa ilaaha illa laa ilaha illa anta naftiisa difac nafta hala difaac waa la yidhi uu leey ha nafta hala difaaco man qutila duuna maali fahuwa shahiid war ma ilaahay ka cabso moogtahay daliilka meel uusan ahayn haddaad dhibto waa dulmi soo ma jeedin fiiriya culummo fasahaadayna caamada waa ka liidata waa ka liitaa fiiriya nin sheekaa la soo taagan man qutila duuna maali fahuwa shahiid soo nabigu ma dhin sala allahu alay waslm war nabigu yiriye maalkan ma waxaa yaalla dad isdifaacay si nabadoona ama nin wadaada u yimid markaasuu reer hebel ishaynaa sharcigana annagu inaan ku tumanno ma rabno sharciga ilahay inaan ilaalinaan rabnaa sheikh waxaan rabnaa waxaan rabnaa inaad sharciga waa ilaalaynaahe wixii sharcigu qabana aad noo sheegto oon isku difaacno wixii aan sharciga ogolayna o iska dayhayno markaas wuxuu ku yidhi dhegaysta ciidanka qabiilka waa naqaana meesha iniin jooga nin reer hebelo wadaada oo meel iska socda hadday helaan ma daynaayan ma day kaas reer hebel waa il i aragta gaba reer hebel cari meesha ku ilaasha ada aragta waa kufsaayaan ma daynaayo mar waxaan kuwaas maad iga dhida marka diinka inay difaacayaan oo diintii la waafajiyo war wax diin la waafajiyo meesha ma yaalaane waa fitan waxaan fitanaa la yidhahda diin ma waafaqsana been marka wadaad waxa weyaan ilaahay aan ka cabsayn yuusan dabka idinku gurin oo naar waxa horseedi idinkaa ka rabaayo idinkua ogeydeen inaad baatil ku socotaan laakiin in baatilka aq laydinkaga dhigo marka meelaha balaayada lagu maleega meelaha munkarka lagu hayo lagama qayb galo wuuu yidhi kaala dadkii dhe tag war dhex teg maayo wuuu yidhi munkarkaas hay dhex geyne adiga baa kuu sheegaye ord adugu iga gaarsiiye waxaa tiraa meeshaas wadaadmay meelu yimaada maana meel shareed weeye ilahay ka cabsada laa tadaxa ku istaagin bisaada man dad gobashood yaqshawna la imaanayaan fii naadiihim fadhiyaalkooda almunkara wayahtikuuna dilaacinayaan astaara aladabi edabtii waa daahyadeedii dilaacinayaan muusiqa kaa dul yeelaya heesta korkaaga laga garaacayo kadanka dushaada ka socda waa lagu qayilayaa balaa lagu hayaa lagu mareegayaa meeshaasaad fadhida aduguna duub weynta waaas dulligaa iskaga tag mutaqaabiyan xaal aad tahay mid ishalmaansiinaya can daalika munkar tus wiiisa hoos haystaa waa wardina l anu meesha waa wardinay subxaan allah laa ilaha ila muusiqa ka dul yeeli laa ilaaha illa aan meel wardi maahan ka kac meesha Ah, subxaan allah cumar ah, ibn cabdilcasiisa waxaa loo keenay kuwa qamre cabe midaa yidhi anugu waaba soomanahayba anugu iska daynan qamre cabe waaba soomana markaasuu asaga ku bilaaba ku bilaaba xaa ku dhigay xaa ah, ku dhigay waa soomanaad leeda asaga marka tacziir wey waxa lagu bilaaba maahan xadka maadaama uusan hadda asaga lagu xaqiijin laakiin kow asaga waa in la garaaca waa tacziir ayagana waa xad marka meeshaas meel tusbax <laughs> intoo la fadhiistay uu yidhi meesha wardiyaan ku haya buyi allahu mustacaan fain facalt mutaqaabiyan xaalaad ishalmaansiinayda mutaqaafilan wey can daalika munkarka oo waxaad iska dhigaydaa inaad adugu munkarkan la socon waraaqawdu meeshay ka yeeraysay anugu danna kama lahayn mana dhegaysayn uu leey mana dhegaysanayn danna kama lahayn qaar aroosyada gabal oo huteelada lagu qabto oo muustiq iyo heeso iyo qurul loo garaaco wadaadka kaala gabadha nugu nikaax adigaa laleeyahy aduu kaala gabadha le nugu nikaax hataa ninku nikaaxiya meesha maxaa ka yaal meesha ilaa qofkii <laughs> nikaaxi ma og tahay meesha in la fadhiistuu rabaa soo la taga maaha munkar waa inaan la samaynaya waa shar hadaad munkar samaynaydaan ma inay kala qaybgala wa inu yidhaha laakiin meesha uu iska qaalka laalaadiyo maxaad la fadhida balaayadan raalli kama hiye nikaaxiyaan sugayaaho oogaa yar loosii fain facalta haddaad samaydo daalika arrinkaas fa ina jinaayataka dhaawacaaga calalcilmi aad dhaawacaydo oo cilmigaagii aad dhaawacday wa ahlihi ahlucilmigii o dhan xataa aad dhaawacay cadiimatu waa weynta jinaayada iyo dhaawaca aadgeysayda dhaawaca adgeysayda waa dhaawac weyn marka inuu aad isku ilaalido weyo diinka ilaahay aad ilaalido aladabu aani cashar idinta toban iyo labeeya alicraadu ka jeesi canilhayshaati buuqyaalka laga jeesto waa jamcu hayshatin buuqyaalka waa inaad ka jeesataa meelaha maaragtay buuqa qaylada oo dadku sawaxankaa codku aana waxba la kala dhegaysayn waa dhinaca looga baxa lama dhex taagnaado wax isla qayliyaya on wax wax dhegaysaa on la arag weliba lamana hadlo markaas oo kale waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraan xukunku waa saas lama yidha waa la qayliya shiikhaba hala weydiis shiikh ka waran waa meelaa fariista haddaa rabtaa in laga hadlo fariista buuqa ha la daayo anoo degan aan wax sheego laakiin markaas daad xataa isku daydo inaad hadasho amaad xugun riddo inaad geftaa dhacdo marka meelaha buuqa masale lagama sheego waxna lagama dib munkar war munkarka joojiya aad leedahay waa war fiican laakiin masale in laga sheegto shiikhaba weydiiyo waa kana wareha ware saas weeye masaladu iyo waxa weeye meeshaas iskaa gaabso badanaaba meelaha buuqa masaa'ilka waa lagu gefaa waa lagu gefaa alcraadu ka jeesi can ilheshaati buuqyaalka laga jeesto atasawuna iltasim laazim atasawuna is-ilaalin min allaqadi buuqaad iska ilaalido walheshaati qaylooyinka iska ilaalido iyo sawaxanka fa in alhalada qaladku taxta alaqadi buuqa hoostiisu ahaado aladku waa gefkii masalada lagu gefaayey laqadkuna waa sawaxanka ama qayladii ama buuqii kaas weeye balanaaba meesha buuqa waa meesha lagu gafo ha hadlin adoo edable ka tag wahaadaa arrinkan oo qayladaa ah, yunaafii wuxuu anfinayaa adaba dalabi cilmi dalbidda aadaabteedii maahan adab culumo wa min ladiifi maa shaykiisa hariibka waxaa ka mid a ah. arrin hariib oh ladiif waxaa ah la shayga qiraya hadda markaa wuxuu leeyaha waa shay hariib aho oo aad u qarsoon wa min ladiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mid ah yustaxdaru la soo xaadirsado huna halkan xeelaa haddoo kale markaanoo kale kugu soo dhacaya waxaa ka mida ah. ah, buuq sidaasoo kaleo wadaad ku gefay aa la rabaa mogta in laga soo raro ah, midaaba jirta qiso la yaab leh oo soo wado wa min ladiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mid ah yustaxdaru lasoo xaadirsado hunaa halkan maakii dakara uu sheegay saaxib alwasiid fii udabaa'i shinqiid kitaabka la ydha alwasiid fii udabaa'i shinqiid kitaabkaas shiika iskale wa canhu kitaabkaas alwasiiduu ka soo raray fii mucjam almacaajib shiika iskale annahu shaniya waqaca nisaacun muranaa dhacay bayna qabiilatayni laba qabiila dhexdood laba qabiilaa dagaaleen muran maahan afka hadal kaliya maaha gacanka hadalay gaartay ah, gacanka hadalay gaartay waaba islaayeenba annahu shaniya waqaca nisaacun muranaa ka dhacay bayna qabiilatayni fasacad waxaa u sacyiday oo u dadaashay baynahumaa dhexdooda qabiilatun ukhraa qabiilo kale fii sulxi heshiisiin sida hadda muslimiinta laga rabaana waa saas qabiilo kalea u istaagtay inay heshiisiyaan fataradow waxay raalli iskugu noqdeen bixukmi sharci sharciga xukunkiisa waxay idhahdeen kitaabka alleana laku kala saaro wax kale yeeli mayno sharciga islaamkaana laku kala saaro wa xakamu waxay xaakim ka dhigteen nin caalima yidhahdeen ninkaasaan labadii qabilo xayna xaakim asagaan ka dhigannaye sharciga islaamka nugu kala saaro waxaa la rabay marka inuu yidhaha buuqa ha la jaajiyo ha la kala fadhiisto xabad joojin ha la sameeyo markaas uu dhegaysto kadib masalada ka soo fakero culummada kale la soo tashado bartii waxoon inu ka rido isku day markaasuu god ku dhac nin caalimuuna ah meelaha fitanta iyo waa qatar fitantu maskaxda dham xataa ma joogto ma degane bal shiikaan dhibka ku dhacay fiir وxakmu waxay xaakim ka dhigteen ma nin caami oo nin caalima caaliman nin caalima faاstadhara wuxuu u arkay inay daahirto ay raajax tahay qatlu arbacatin afar in laga dilo min qabiilatin qabiilo biarbacatin afaraana loo dilaa afartoo qatalu ay ka dileen min alqabiilati ukhra qabiilada kale bal warrama uu yidhi markaasay yidhaahdeen dagaalku waa dhacay afar qofaan ku leenno markii la xisaabtamay afar dheeraad ah aan reer hebel dileen markaasuu yidhi afar qof keenoo la dilo oo loo dilo macnaheed waa maxeen waa adoonta lagu yimaado lu yidha reerkaagaa nin dilay marka qisaasaa lagu dilaahe reer hebel ha lagu dhiibaa kaalay ma saasaa sharcigu qabaa sharci ma qabo ha reer hebel wixii lama yaqaan qof dilo inuu hebela ah. waa dagaalkaa safsafta balaayada fitanta markaas wuxuu yidhi idinka reer hebel xaggan tagtagtaan soo oqoola afar qof oo la dilo oo reer hebel dishaan ma qofaa markaa sharcigu ku waajibina adiga qabiilkaaga aan nin dilay ee keen halagu dhiibe halagu dushe ilaa mogta waxaa qofka loo dilay isagu dilay soo maaha haddaan la oqoon shaksigii wax dilay qisaasuma timaado halkaas ee waxaa rabaa inuu qaab kale waxa loo yihahdo keena diyadii diyada iska soo aruuriya qaab kale inuu xalliyaa lade marka wuxuu hi afar soo qabta reer hebelood afar ka disheen waa loo dilaya afartaas saasaa daahir la noqotay fastadhara wuxuu daahir u arkay oo raajix u arkay qatla arbacatin afar in la dilo afartoo min qabiilatin ka mida biarbacatin afaraa loo dilo afartoo qatalu ay ka dileen min alqabiilati ukhraa faqaala wuxuu yidhi asheekh ah, baab ibnu axmed shiikh laydhaa baab ibnu axmed oo meesha joogay wuxuu yidhi milu haadaa kanoo kale laa qisaasa fiihi dilka nuucaana qisaas ma lahuy dilka haddaan la oqoon shaqsigii wax dilay qisaas sharci islaamka kuma laha uu yidhi ah, sharci islaamka qisaas kuma leh faqaala alqaadi shiikii caalimka ahayoo wax kale xukminaya qaadigu waa caalimkii faqaala alqaadi wuxuu yidhi bal fiiri deg nolosha hadday mogta dood iyo tagto sawaabka inaad geftay u badanta wuxuu yidhi ina haadaa xukunka aad sheegaydo laa yuujadu fii kitaabin hal kitaab laga heli maa ha hal kitaaba dhigaya miyaa jira qof la dilayan qof loo qisaas uu yidhi ha ku adkaada meesha waa ku madax adkaada shiikhii baabin axmed wuxuu yidhi dagaalka nuucan markuu u dhaco kisaas male qof aan la oqoon qof dilay qof kaleeto soo qaba ha loo dilo ma jirto kisaas male baabkan uu yidhi markaasuu yidhi sidaas aad sheegaydoo ah kisaas male dagaalka fitanta oo qof dilay aan qofka la oqoon kitaab dhigaayana ma jiru bal fiiri waa mubaaraqo wax kitaaboo ah dhigaaya ma jiro baab ibnu axmedkiina inta ku sii kitaabaan dhigay ma jiro hadda ka war kitaab aan dhigay arrintu markay dood noqoto markaa fiiri waxa imaana arrin nuuc oo cinaad u ega imaana fiiri wuxuu yidhi ina haadaa qaadigiyan faqaala qaadi wuxuu yidhi ina haadaa warkaas aad sheegaydo xukunka aad sheegaydo oo ah fitanta qisaas male laa yuujadu laga heli maa fii kitaabin faqaala wuxuu yidhi baab ibnu axmedna bal lam yakhlu kama marnaan minuu xukunkan sheega kitaab kitaab aysan ku olin lama arko kitaab walba sidaasaa ku taala aan sheegayo uu yidhi marka fiiriya lam yakhlu minhu kitaabun kitaab waa maxay nakira fii siyaaqi nafyi godu kuugu dhacayo is yidhi kitaab marka la yidhaahdo waa caam waa warqad kasta wax ku qoran yihiin kitaab kasta wixii ingiriis ha ku qornaado naxwi ha ku qornaado fiqi ha ku qornaado xadiid ha ku qornaado tafsiir ha ku qornaado kitaab waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum qaamuus meeshii la yidhi kanuba waa kitaab ee ka keen adaa lafdiga caamka adeegsaday iiri faqaala alqaadi wuxuu yidhi haada alqaamuus kanuba waa qaamuus <laughs> mogta waa dood marka ee hadda qaamuus lagama raadiyo masaa'ilka fiqiga mogta haddii si daacada wax loo baaranayo laakiin wax way iska riix weeye rag ninkan yidhi kitaab warbay ku taallaa uu rabo inuu iska riixo faqaala alqaadi wuxuu yidhi haadaa kanuba alqaamuus weeye yacni wuxuu la jeedaa annahu qaamuusku yadkhulu waa soo gelaa fii cumuumi kitaab lafdigaas kitaab ah cumuumkaas waa soo gela laakiin shiiqaan baab bin axmed nin caadiya maaha waa nin deki ah marka oo mogta arrintu ay dood tahayna oqoon kaliya uma baahno qof waxay rabtaa hadalka heli og qof waxaa jira inuu fakero maahan aan hadalka helin waana inaad isku ogtahay haddaad ogtahay inaadan hadalka hore ka heli lama doodo laakiin kanu waa mid la yaableh isagayba ku taallaa kaabi markaasuu kana soo saar masaladii fiqigeedu bal gawar bal cajaa'ibta fatanawala waa soo qaatay saaxibu tarjama shiikii aan soo sheegno ban ibn axmed alqaamuusu soo qaatay kow halkuu soo rogay haasha iyo hiishu haysha masaladaas meeshuu u fiirsaday markaasuu dhag soo siiyey wa awalu maa shayga ugu horreeya waqaca uu ku dhacay nadaruhu fiiradiisu calayh korkiisa walhayshatu hayshadu alfitnatu waa fitnada lafdigaasu la soo baxa heyshe haddaad maqasho waa fitna wa ummu xubaynin waa umu xubayn umu xubaynku waa bahal oo xasharaadka ka mid ah saymiin waa kan idin dhigaya duwaydatun waa daabad yar oo min alxasharaati ka mid ah tushbihu waxay u eg tahay alkhunfusaa dameerta khunfusaa dee dadku waxaa dhici karta ina aad aan lahjadaha soomaalida waa kala duwan yihin waxaa dad badan laakiin yaqaaniin baa la ydhaha doorshaan ama xaarwalwaal kaasaa la fahma soo maaha kaas maaha waa u egta kaasaan laga oqon waana u egtahay xoogaa waa u ka duwan tahay oo de waa la egtahay aa la dhihi karaa waa la egtahay lakiin waa ka xoogaa inay kor uga dheertaad moodda midab ahaanna isagu waa madooba iyadu ma madooba oo midabka ka duwanta laakiin nukulahaan asaga leegtahay dameeran markaan ugu aqaano ah, dameer asagaasay leegtahay maa dameerka la rarta dadamood ah, ma ahan waa midaas yartaa marka khunfusaa la yidhahdaa maahan xaarwalwaalki ama doorshaankii maaha marka taasay u eg tahay taasay u eg tuye culamada gobolna ma ahanay leeyihiine waxa weeyaan khunfusaage baal oo calool weynoo bulca u eg waayo ah, oo marmar horay u dhaca markuu soco maagaba oo la jirjiroole jirjiroole markuu soco maaga marmar hore u dhaca calooshaa weyn marka xasharaadkaas yaryar bahal ka mida wuxuu yidhi walhayshatu alfidnatu waa fidna waa umu xubayn weeye walaysa fi lhayshaati fidnooyinka qawadun qisaasu ma ahaanin ir hadda waa qaamuuskii lafdigii ilaa shiika qaamuuskale dee waxa wey fayruus abaadi waa faqiih lafdigii markuu eray bixiyey uu masaladiina iska dhex dhigay kitaabkii bal ilahay awoodiisa baab maamed wuxuu yidhi kanxayta wadu ilah kitaab kitaab laga helaayo lama arkeen bal ka waran ey waa sharxay fiiri ey filqatli filqatiili qofkii la dilay ey filqatiili qofkii la dilay filfitnati fitna lagu dilay qatiilkoo laa yudraa aan la ogayn qaatilu qofkii dilay qofkaas qof looma qisaaso Ah, qofkii dilowna lama yaqaan yaa la qisaasa anuu masaajidka iska joog maa laysoo qabaa leleeyahay qabiilkaagaa wax dilay hal lagu qisaasay kaale ee taas cadaalad ma aha qisaasta magta waxa wax loo qisaasta qof daalima in la ciqaabo si dadka kale hadhow dulmiga u daayaan ee mid miskiinu masaajidka iska jooga dii laydhaha tolka a ah daalim ku jira ilaahay weyna walaa taziru waasiratun wisra ukhraa uu leey ah, marka waa kaas qaadigii waa gaf waxaana u keenay xaqushahidka marka qisadoo dhan faan waxaa u keenay sheikaas caalimu ahaaye meesha fitnadu ka jirtiyo buuqa oo uu xukunka ku galay maxaa la rabay deganaan inuu tartiib isagoo degan ka soo fiirsado ee godkaas kuma dhicin intaasaa lagugu sheegaa qisada fatacajaba waa la yaabeen annaasu dadku min mili haada alistixbaari soo xaadirsigaas ninkaas ilaahay dekada uu siy baab ibnu axmeda siduu mas'alada deg deg meesha ay u munaasibkaa qaamuus inuu ka soo saaro iskugu dayey aadaa dadku ula yaabeen waa akaa dheeraada arintaas fatacaajaba naasu dadkii waa la yaabeen min mili haada listixdaari soo xaadirsigaas fii daalika almowqifi mowqifkaas la soo xaadirsado mowqifka alxariji oo dhibka ah mogta doodu waa meel dhibeed ah, waa meel dhibeed ah, aniga waxaan tii qisadii shalan yeelay aan shal sheegayo ahaad waxa weeyaan kitaabkaana xirsi ku yaalla oo caamadii o dhan ay nagu sallideen wadaadka ila socday waa aan la yaabay si u soo xaadirsaday masalada hal mar isagoon shakin uu yidhi duu kitaabka markaasuu yidhi waa kan markaasuu yidhi kii dhigi jira eeyaha daahira laa xawla walaa quwata ila markaasaad ummadda ku gaad ummaddii hal mar ay kii ku jeesteen markaasaa lema waxaad nagu hogaamayda eeyaa daahira mida ku taallo asaga meel uu galo meel uu galo bal aniga intaas iguma soo dhicin bal ilahay awoodiisa marka waxa weyaan inaad jawaabta deg deg u heshaa waa arrin gaara dadka odhan ma laha dekee oo gaara weeye dekaa gaara wey intahaa waa dhammaaday warkii mulakhasan iyadoo lasoo khulaaseeyey aلثالث caشhaر idabta saddex iyo tobnayda ataxallii isku qurxin weeye birifqi dhimrinta la isku qurxiyo weligaa haddaad daalib tahay muslim kastaba waa inaad aad ugu dadaashaa rifqiga waxa la yidhaahdo rifqiga dhimrinta cuthaymiin wuxuu leeyahay idabta ugu muhiimsan akhlaaqda daalibcilmigay ka mid tahay tan aadaabta ugu muhiimsan weeye qofka daalib cilmigaa inuu dhimrinta iyo rifqiga uu isticmaalo aali cashar ataxalli ku sifoobid weeye birifqi dhimrin lagu sifoobo iltasim laasim arrifqa dhimrinta fil hadalkaad ku hadlaydo mujtaniban xaal aad ka fogaanayso alkelimata kelimada aljaafiyata qalalan kelimada qallafsan ka fogow xaqa adoo sheegaya waxaa dhacda kelimad haddaad ku cabirto dadku inay ka cararaan kelimad kale haddaad ku cabirtana ay aqbalaan hadda fiiriya nabiga sal اlahu alay waslm saw aq maaha wuxuu ku hadla maqalad dadka uma sheego marna saw maahan haddana ilahi wuxuu sheegay hadduu kelimad adag adeegsado inay dadku ka tagaayeen fiiri walow kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlik ah. ilahi wuxuu leeya haddaad ahaa lahayd mid ad adag oo qalbi qallafsan lanfadu min xawlik hareerahaagay dadku ka carari laha adoo xaqa sheegaya haddaad haddana adayg iyo cunfi u adeegsato waxa weeyaan quluubtu ma aqbalayaan waxaa la rabaa inaad risqi u adeegsato bal waxay yidhahdaan culummada gobol naftu ma munkarkay rabtaa mase xaqa naftu hawdhawaday xumaantay rabtaa naftu sida la ogya xaqa maba rabto naarta maxaa ku hareeraysaa waxa naftu ay rabtaa ku hareeraysaa jannadana waxa naftu ay necertaa ku hareeraysaa adiga waxaad ugu yeerayda wixii jannadu ku hareeraysnaa soo maa oo naftu ay diidaneen ka war haddaad cunfi ku darto awalan naftu waa diidaneen adigana cunfi iyo shidaad u isticmaasho markaa dadki ma aqbalaayeen ah, awalba asal naftu ma rabin ah, waa kahanayda soo maa cunfiyaad ku sii darta war naftu awalay aqa ku cusb xaqu waa ku culusya naftu ee culays kale ha ku darin rifqi u adeegso laba hal kelimo xaqa waa xaq masxugunku kelimad jilicsan haddaad ku cabirto ina dadku aqbalaanaan dhacdo kelimad adag markaad ku cabirtana aysan aqbalin marka weligaa rifqiga la noolow walow kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlik nabigeenna subana sal اlahu alيه waslam xadiiska bukhaariga nabigeenu wuxuu yidhi sal اlahu alay waslam in allaha rafiiq alle waa mid dhimrin badan waa mid dhimrin badan yuxibu rifqa fi اlamri kulli arrinkoo dhan ilaahay rifqiguu jeceli arrinkoo dhan ilaahay rifqiguu jeceli nabigu wuxuu ihi sal اlahu alay slam maa kaana rifqu fii shay ila zaana shay rifqiga laguma daro ilaa waa qurxiya walaa nusica min shayin ilaa shaana shayna rifqiga lagama siibo ilaa waa fool xumeeya xadii saxii muslim marka rifqiga waa inaad ku sifowdaa iltasim laasim arifqa dhimrinta filqowli hadalka mujtaniban xaalaad ka fogaana alkelimata aljaafiya kelimada qallafsanoo adag fain alkhiaaba hadalka hadalka allayina jilicsan yata'alafu waa soo dumaa annufuusa nafafyaalka nafafyaalka annaajisata caasiyowday nafafyaalka caasiyooday hadalka jilicsan waa soo dumaa ma fircoona wax ka qallafsan la arkaa faquulaa lahu qawlan layinan ilaahay weynaa nabi muuse iyo nabi haaruun wuxuu ku leeyahay hadal jilicsan ku dhah adiga marka qofkaad wax u sheegayda fircoon kama shar badan soo ma marka aad u adeegso aad u adeegso wadilaة kitaabi wasuna kitaabka iyo sunada adiladoodu fii xukunkan mutakaairaة waa mid ku fara badan aad ayay ugu badanta ugu badanta ibnu xibaan kitaabkiisa qiimaha badan rawdaة اcuqalaa صafxada laba bqol lixdan ilaa lixdan iyo kow abcat اlbaas aلsacuudiya hadal la yaab badan cajaa'ib badan uu ku sheega dher waxaa ka mid ah hadalkaas alwaajib calى alcaaqili lusuumu rifqi fi lumuuri kuliha wa tarku اlcajalati wاlkhifati fiiha qofka caqligale waajib waxaa ku ah inuu laasimo dhinrinta arrimaha oo dhan oo uu ka tago degdegta iyo fudaydka waa inaad dabeecad ka dhigato deganaan iyo dhimrin fudaydka iyo degdegta aad ka cararto id illaahu tacaala yuxibu rifqa fi lumuuri kuliha maxaa yeelay allah jecel dhimrinta waman munica rifqa munica alkhayr qofka rifqiga laga manciyey waa qof khayrka ilaahay ka manciyey kamaa ana man ucdiya rifqa ucdiya alkhayr sida qofka rifqi la siiye haddaad aragto khayr oo dhan waa la siiye khayr oo dhan ilaahay waa siiye qofkaas marka arintaas waa arrin muhiim ah waa arrin muhiim ah in qofku uu rifqiga aad u adeegsado sheekh maxamed ibnu saalex cuthaymiin raximah caalim dabiib maahira khabiir ah wuxuu leeyahay haddana qofka waa inuu ogaadaa asalku rifqi ha ahaado laakiin marmar ah waxaa loo baahanaa go'aan ah oo adag oo casiimo oo rifqi keliya meel walba maya marmaraa casiimo la rabaa casiima laga rabaa mararka gobol haddaadan casiimo adeegsanna waxba xallimaydid oo bal fiiri zaanigii iyo zaanigadii ila muxuu yidhi fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jaldatin walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illah ah, ha uga nixnina diinka alleh oo hadde masaa'ilkii qalad qofkii hadduu ku sugan yahay sharcigu xad hadduu siiye xadkii haddaad uga naxdo waa dalaal tan kaleeto mararka gobol meesha casiimada u baahan haddaad rifqi adeegsato waxba kuu islaaxi maayaan tusaale wuxuu ka dhigay qofku hadduu carruurkiisa mar walba rifqi kula dhaqmo oo meela xataa go-aanka u baahan uu rifqi keliya uu isticmaalo ma awoodo inuu tarbiyeeyo ma awoodo inuu tarbiyeeyo cunugii wuu arkaa oo qaldan naandhow iska daa hadduu saas iskaga daaya fiican laakiin hadduu iska wato tiraadaxaan sameeya waa diiday saas maad ku wadayda maha saas sida diintu u hadlayda fiiri muruu awlaadakum bisalaa wahum abnaa'u sabci siniin wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashrin wafariquu baynahum fi lmadaajic ir maraa lagu leeya gara duu ah. diido gara ah. unugii dhafooradaa xiran gurigu iska dhex joogaa gurigu waa dadka jooga wadaaddo hooyadii waa wadaad maro weynay siataa aabbihii waa wadaad waxay tahay cunugu sidau yahay wax uu sita iyo labis waa dhowr gooraan la hadlayo haddee haan sameeya waa diiday haye ma tukada maya waa diido salaaddii waa iga diida adde haan sameeyo balaayada gurigaa ku haysa taariualaadayta waa ka dambeeya sugayda ii ah, waa qalad waa inaadaan aqbalin niman badanoo guryahoodoo diishsaaran yaha markaa tira war shaydaanka dadkaagiiu macallin u noqonaa belada banaayo waa iga diideenoo waa la hadlay dhowr gooraan la hadlayo waana diideen waxaasoo rujuulo ma awa mas-uuliyaddeed ah, subxaan allah awa qawaamadii iyo mas-uuliyaddii meeshaas kale go-aanay u baahan tahay maya ma aqbalayo munkarka waa inaad tiraa ah, tarbiyadii mar u lay rabtaa maxaa macalimiinta loo leeya ardada marmar waa ku dhufteen ha canjafiyeen iyagoo lafaa ka jebinoo dhaawicin oon dhiigooda daadin waa inay edbiyaan sooma edbintay ka mid tahay sooma marka caiimo meesha u baahan caiima lagaa rabaa meesha rifqiga u baahanna rifqi laakiin asal rifqiga ahle oo badan rifqiga asala aladaabu raabic cashar ataamul waa u fiirsi deganaanta taamulka taaniyu ula jeedaa deganaan ka fiirsi cajalada iyo fudaydka iska ilaali iltasim laasim ataxaliya ku sifoobid bita'amuli u fiirsi fa ina man ta'amala qofka fiirsada adraka waa gaara dantii wa qiila waxaa la yidhi ta'amal fiirso tudrig waad gaari doontaa waad garanaydaa masaladii waa inaad dabeecad ka dhigataa fiirsiga iyo deganaanta fudaydka iyo degdegtana aad iska ilaalidaa waa musiibo wa calayhi haddaan qabanno fata'amal fiirso cinda takalumi hadlidda agteeda markaad hadlaydo fiirso ha iska hadli fiirso bimaadaa tatakalamu maxaad ku hadlaydaa wamaa hiya caa'idatu hadalka faa'iidadiisu maxay ta hadalkan haddaad tiraa maxaa ka soo laabana maxaa ka imaana faa'iidada ka imaana maxay ta waa inaad u fiirsataa waa inaad u fiirsata oodan iska hadlin culummada muslimiinta dabeecad waxa u ahaa fiirsi waa waxa cadowgooda muruga geliyey waa fiirsanayaan hadli maayaan ilaa ay hubsadaan hadalka intaanu ku jirto markay hadlayaan waa ka fiirsanaya hadalka munaasibka markaasa cadowgoodii waayeen meel ay ka hadlaan iyo waxay ka sheegaan soo ma jeedin marka fiirso intaadan hadlin wataxaras iska ilaali filcibaarati ibaarada iyo waladaa'i gudashada masalada aad gudaydo markaad hadli rabto kelmadda waxaad doorataa kelmad macnaha u munaasibka haddii arintu shuruud leeyahay shuruud ku xeg masaladaas haday sidaas tahay waa sidaas iyo sidaas haday mulaq tahay ilaaq haday qaydan tahay qayd ah, laakiin meeshii mulaqeed haddaad qaydo ama tii qayd ka aad iska ilaaqdo xukunkii meeshiisi meel ahayn aad dhigta ah. marka isilaali cibaaradaada weliba calaamatu ibnuqayim iclaam muwaqiciinka wuxuu ka soo raray abu ayuub asikhtiyaani wuxuu yidhi wuxuu marka qof masalo weydiiyo ku soo celi uu dhihi sidii hadduu su ugu soo celiya markaas u jawabay hadii kale ka aamusi jiro ibnuqayim wuxuu yidhi marka su in lagu soo celiyo fawaa'idda ku jirta waa badanta waxaa ka ah waxaa dhacda marka dambe su lagu soo celiyo inay aad kuugu sii caddaato jawaabtuna sax ma noqon karto haddaadan su-aasha si saxa u fahmin waana meesha ugu khatarsan dad badan su-aasha ma fahmaan markaasuu wuxuu ka hadlaa wixii la weydiiye waxaan ahayn hadhowna xugun ansaxayna laga qaadana ka faafa labo marka aad tiraa ku soo celi waxaa dhacda arrimo xukunku isla bedelaa inuu mar hore ka tegey saa'ilku oo uu ku daro ood markaas xukunkii saxdaa waafaqdo waxaa dhacda ku soo celi marka aad tidhaahdo adiga inaad markii horeeto aad halmaansaneed oodan hadalka sax u wada maqlin waxaa dhacda mas'aladuba inay tahayba mas'alo adiga qalad lagaaga raada iyo war oysan jawaabba u baahnayn oo tidhaahdo bal markay dhacdo ii keen uqluuaad inay tahay uqluuaadka waxaa la yidhaahdaa waa ufcuula min alqalad laga keenay mas'alo la doonayo qofkan in qalad looga keeno oo lagu caajisgeliyo ma aha wax dhacay iyo baahiaadda taagan midna uqluuaadaa la yidhahdaa Ah, uqluudaabaa laydha marka waxaa la rabaa in lagu caajisgeliyo qofka wax la weydiinayo ah, marka waxaa leedaa markay dhacdo oo nin shiikhay gabar u keento shiikh ninkaygu dhagax hadduu noqdo maiga furayi mise waa y qabaan kaasuu yidhi markuu dhagax noqdo adoo sida ii keen anaa kaaga jawaabaye haba dhib u keen maxaa dhibkuu keena marka ku celi masalada hubso wataxaras isilaali fi lcibaarati tacbiirka iyo waladay gudashada duuna tacanutin isdhibid la'aan adoon waxba mashaqana isgelin ow taxadluqin isxariifin la'aan adoon waxba xariif xariifna iska dhiginoo hadal si dabiiciya iskaga hadal hadaloo waxa weye iska doondoona oo aad khabiir balaayo aad iska dhigaydo waxba harraadin si dabiiciya u hadal wa ta'amal fiirso cinda almudaakarati marka masaa'ilkale isla baara mudaakarada adiga iyo qof kale masale isla baara iirso ha degdegi watamal fii fiirso cinda almudaakarati kayfa sidii takhtaaru aad u dooro laheed alqaalada lafdiga almunaasiba u munaasibkaa lilmacna almuraadi macnaha loo jeedo macnaha loo jeedo lafdi u munaasib ah iirso u fiirso qaalabka waxaa la yidhahdaa la yidhi asalka dadka kabaha sameeya waxay haystaan maqaaro ama sar ay ugu talagaleen inay wax ku cabiraan kii shan jiray sar loogu talagalay kabtiisa laegay haystaan kii toban jirkaa saray u haystaan kii han iyo toban jira saray u haystaan markaa u timaadoo tidhahdo kab ii samee caruur shan iyo toban jira meeshaanu kala soo baxaa sarya oo han iyo toban jirka ugu talagalay ma ma cag weyn han iyo toban jirkaagu mise cag yariya waa cag yariya midu ugu talagalay hadduu cag weyn yahay mid kale loogu talagalay sartaasaa la idhaha qaalib haddana waxaa loola jeedaa alfaad alfaad oo macnaha ku munaasib ah lafdiga macno u manaasiba raadso sidaas weeyaan kayfa takhtaaru sidaad u doora laheed ka fiirso alqalaba lafdiga almunaasiba u munaasibka lilmacnaa macnaha macnaha almuraad oo loo jeedo wata'amal fiirso cinda su'aali saa'ili kan ku weydiinaya su-aashiisa agteeda marka qof wax ku weydiiyo ha degdegi kayfa sidii u fiirso tatafahamu aad u fahmi lahayd as-su'aala su-aasha calaa wejhi sida uu yahay marka ku soo celide sharax hubso ha kuu caddaado xataa laa yaxtamila si uusan u ixtimaalin su'aashu wejayni laba weji ah, sidaan iyo sidaan walamru arrinku haakada oo sidaan kaatiimuhu waa muhiim arrimaha dhan ilaa arrin xaqoo caddaatay maahan haddii arrintu ay xaq tahay xaqa waa loo degdega arrimaha aakiro waad hubtaa inay xaq tahay oo ilaahay loogu dhowaana markaas waa muhiim degdegtu oo xadiiska abu daawuudka nabigaa yidhi sal اllahu alيه wasalam atta'adatu fii kulli shay ilaa fii camali اlaakhira wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum saabiquu ilaa makfirati min rabbikum degdegaa la rabaa markaas saas darteed xadiiska abu daawuudka nabigu leeyahay atta'adatu fii kulli shay ilaa fii camali اlaakhira kaadsiimuhu arin kastuu ahaaday ilaa arrinta aakhira maan arrinta aakhira waa loo degdegaa waa loo degdegaa marka arrinta aakhira maahane arrimaha kale waa inaad ka fiirsato alkhamis cashar ahabaatu watahabut sugnaasho iyo hubsasho sugnaasho iyo hubsasho sugnaashada waxay tahay sabar inaad arrimaha ku sabarto si aad u soo dhalato taxalla ku sifow bihabaati sugnaasho iyo watahabuti tahabutkuna waa wa hubsasho warkii laguu sheegaba ha iska dhihin hana qaadan ee hubso marka habaatku waa sabar iyo sugnaasho tahabutkuna waa hubsi taxalla ku sifow bihabaati sugnaasho iyo watafabuti hubsasho labadaas ku sifow wuxuu yidhi sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin markuu sharaxay masaladan waa masale aad ardada u muhiim ah weliba waktiga aan joogno kumaba sii jirtaba ardada maanta waxa weya waxa baaba'shay waa habaad la'aan hadday cilmi baranaan cilmi kuma sugnaadaan hadday culummo u wuxuu yidhi waxaad arkaydaa mid maalin ajruumigu ag fadhiya maalinna matniga qatru nadda maalin kalena alfiyadu ag fadhiya hadda ajruumigu uma sugna ogow weligiis wax keenin musalax marka la yidhaha maalin nuqbadu ag fadhiya maalin alfiyatciraaqiyad ku arkayda isagoo dhegaysaan nuqbadiina ma yaqaan se uma jeedid fiqigii maalin zaadmustaqnac waa yarya u ag fadhiya maalina cumdatulfiqi maalinna muqnigiiu fadhiya maalina sharxumuhadab hmm. culummada wuxuu yidhi bil walba shiiquu leey bil walba hal shiiquu leey bal usbuuc walba shiiquu leey dhawaaq aa la yidhahdaa wey ha noqonin dhawaaq mid dhedhemin badan bal shiiqaan agta kana agta kana agta dhawaaq ha isku noqonin kii naagafuridda badnaayoo kale qofka nuucaasa natiijo ma yeesho waana waxa baaba'shay ardada maxaa la rabaa cilmi markaad baraydo fannigan kitaabka ugu yar ka bilow ilaa aad baratana kitaabka kuxiga ha u gudbi markaad barato kan kuxiga u gudbi markaad barato kan kuxiga u gudbi culummadana marka hore ka fiirso ha iska ag fadhiisan darsi laaqraad qof waxa uu aqra oqoon u leh ilaahayna uga baqa kaliya ag hadduusan oqoon u lahayn faaqidu shayin laa yucdii qofaan asagu waxayn wax ku siima hadduu oqoon leeyuusan ammaano lahayn alla ka cabsanayna dariiq janno qof asagu ka luma adiga kutusiima labada sifo qof kale markaad aragtana ku sugnow dhib ma leh inaad maala naxwada shii ka barato midna xadiidka ood istiraada kana kanuu ku taqausay kana kan laakiin waxa weeyaan halka iska orod iska orod iska orod waa ku baabaayba inkastoo masaladaas ay soo socoto marka habaad waa sabarka hubsashaduna warkii laguu soo sheego hala boodin hubso akarku naasi dadku waxay soo naqliyaan run uma badno haddaad xaataa xaqiijto wuxuu le sheekh maxamed saalex uthaymiin qofka laga soo rabay haddaadba la xidhiiri karto waxaa dhacda arinta sida uu u dhigay adugu waad la yaabantaha laakiin sabab sharcigo keenayda inay jirto waxaa tiraa waxaana lagaa sheegay maxaa ka jira laakiin maanta taas miyaa la haya may qofku wuxuu beri inta lagu tiimbareeyaa hadhowna lagu xugmina ah. arrinuu si uga hadlay oo shuruud iyo asbaab keenayda jirta iyadoon la weydiina laga hadla marka marka koobaad hubso qofku waxa ma ka jiraan horta hadday ka jiraanna weydii sababta ku xambaarta markaasaad run iyo cadaalad gaarayda taxalla ku sifow bihabaati sugnaansho iyo wa wa xubsi laa siyama waxaan ku sii jirin filmulimaat musiibooyinka waaweyn ah, musiibooyinka waaweyn oo dhaca waa arrimaha khatarta lagu gefay ka midta ah. iyo walmuhimaat waxyaalaha muhiimkaa wa minhu waxaa ka ah asabru waxaa ka mid a ah faraadka asabru sabr waharaatu sugnaasho fi talaqii cilmi qaadashada lagu sugnaado oo lagu sabro wadayu saacati saacado badan in lagu duubo fi dalabi cilmi dalbidda dhexdeeda cala ashyaaqi shiiqyaalka shiiqan saacado badan inaad ku dul sabarto waqti dheer shan bilo shiiq laguma noqdo fa ina man habata qofkii sugnaadaa nabata waa soo dhashaa qofkaasaa soo dhasha abu xaniifa wuxuu yidhi habatu cinda xamaad ibni sulaymaan fa nabatu xamaad ibnu sulaymaan agtiisaan ku sugnaaday yui muddan ku sabray kadibna waa soo dhashay anagii soo sheegnay shiikha kitaabkan qoray bakar abu zayd nin caalim cajaa'ib luu noqday culummadiisa mid ka miduu toban sano ag fadhiyey ah, maxamed ibn amiin ashinqiid sugnaw haddaad rabta inaad soo dhalato ah, waxaa la yidhi abaa jacfar adaxaawi abtigiis musani uu ku dul aqli jiray kitaab marka maalinuu u cadhooday markaasuu yidha liibaani maydid orod naga tag intag tegey uu markaas haddee shaaficiye fiqigoodu balaayay xanafiye iska aad markaasuu aad u sugnaaday markaasuu soo dhashay waagi dambe masaa'ilka mushkilahu ka jawaabi jiray oo adag markaasuu dhihi jiray abaa ibraahim waa abtigiis ilaahu janno geliya u naxariiso hadduu maanta noolaa lahaa waa ka kafaaro guda laha dhaarta waagi u lahaa ma liibaanayd waa anigaas liibaanay ta sugnaadaan liibaanay marka qofnaba laguma dhaarto liibaani mayo haddaad xataa ku dhaaraydo waa inaad tiraa saas adoo ah liibaanma si ood hubto inaan lagu liibaani laakiin qofka shaksiyadda taa tiraa weligaa liibaani mayd qofkaad ogta wax alla u qoray marka haddaad sugnaato waa soo dhalayda allah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina